allahuma laka alxamdu kama ynbaqii ljalaali wajhika wacadiimi sulطaanik wsala allahuma cala nabiyi muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira wa bacd fasalaamu allahi calaykum waraxmatu wbarakaatu ashabaabu alamun waa amal mowduuca walaaladu ii dhiibeen wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada oo lagu sifeeyey inuu alam laxaw yahay dhib isla markaana uu yahay amal rajo iyo yadidiilo iyo ummaddu meesha uu ku jiro horusocodkeedu dhallinyaronimadu markaa waa marxalo ama waa wakhti wakhtiyada ugu muhiimsan nolosha qofka bini aadamka ka mid ah waa wakhtigaan odhan karno waa casrahu dahabi waa wakhtigaan odhan karno waa wakhtiga ay xadidanto ama muuqato ama soo baxdo qofka shakhsiyadiisu iyo noociyadiisu waa wakhtiga ay burqato ama dilaacdo kharaa'ista iyo dhaqamada qofku uu leeyahay waa wakhti uu muuqdo dhankuu qofku u socon doono bidix iyo midig ama wax bositif ah oo iijaabiya inay ka soo baxaan ama wax negatif oo salbi ah waa wakhti qofka dhallinyarada ahi uu naftiisa guul gaadhi karo ummaddiisana guulu horseedi karo bulshadiisuna ay guulaysan karto waa cagsigoo waa wakhti muuqan karta qofka dib u iyo khasaarihiisa iyo liidnimadiisu waxay dhahdeen shabaabnimadu waa cunsuru tadxiya walfidaa marka bulshooyinka la eego waa waxyaabaha keensada altadxiya walfidaa nafhuridda waa waxyaabaha keensada dhiiranida iyo horu socodka waa cunsuru tajdiidi walbinaa bay idhaahdaan waa cunsurka keensada cusboonaysiinta iyo dhisidda ummadda sidaa awgeed ayaa waxaa idhaahay shabaabnimadu waa wakhtiga ugu fiican ee qofka noloshiisa soo marta bulshada dhankeedana waxay dhahaan waa iksiir ilxayaa yacni geed baa jira bay dadku yidhaahdaan wixii la saaraba barakeeya bulshadu waa dhalinteedu dhankay u jeedo waxa barakeeya dhallinyaronimada waxaa ka horeeya waa fudayd iyo caruurnimo iyo dheeldheel dhallinyaronimada waxaa ka dambeeya waa da' iyo gabow iyo cidla fadhi idan dhallinyaronimadu waa wakhti u dhaxaysa labada xoog dhallinyaradu dee waa shayga dadku wada jecel yihi ka yare aan weli xadkaa soo gaadhin waad yartay haddaad tidhahdaa may buu leeyay waan weynay kay dhaaftee roon haddaad tidhahda waad yaro weynaatana may may dhallinyaraan hay buu leeyay labada kooxood kuwa sare iyo kuwa hooseba waa meeshay raadcaynayaan walidaalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwat dacfa washaybata yakhluqu maa yashaa wa huwa alcaliimu alqadiir ilaahay subxaana wa tacaala waa ka dacfi idinka abuuray baa layidhaha candhuuf yar iyo wax yaroo calool hooye ku jira dabeetana dacfi dabadeed xoog idin siiyey carruur iyo caydinimaad soo martay kadibna xoog baad heshay uma jacala min bacdi quwatin dacfa xoog dabadee haddana tamar tamardarriba u noqotaan idan dhallinyaronimadu waa wakhtiga u dhaxeeya labadaa wakhti cahdigaa safaha iyo caruurnimadu ay joogto iyo dhallaannimadu caruurnimo waa ciil laga koray soomaalidu tidhaahdaa da'duna waa wakhti qofku maskaxdiisu bislaato laakiin maanka iyo jidhku aanu wada soconin wuxuu caqligu ka fekeraya ama ka warramayo aan jidhku awoodin inuu qabto kala gadaaleeyaan sida ogeed ayuha alikhwa wakhtiga uu insaanku muujiyo horumarka iyo waxqabadka iyo tallaabada mid xoog mid cilmiyeed mid jireed mid aqoomeed waa wakhtigu dhallinyaradayay walidaalik baa culammadu waxay yidhaahdaan ilaahayna subxaana wa tacaala waa sababta uu tilmaamay bay yidhaahdaan xadiidka sheegaya qofku aakhiro labadiisa gommadood inaanay ilaahay hortiisa ka zuulaynin shan su'aalood ama afar su'aalood riwaayaadka xadiidku labadaba u soo arooraane saad u dhigtaba in la weydiiyo mooyaane yacnii qiyaamaha markaad alla hortimaado timaado subxaana wa tacaala laa tazuulu qadama cabdi aw qadama bni aadami yowma alqiyaama min cindi rabbi xataa yus'ala can khams qiyaamaha markaynu ilaahay is hor taagnana qofna kama hor dhaqaaqaya halkaasaa lagugu xejinayaa ilaa iyo aad dhowr su'aalood ka jawaabto mooyaane su'aalaha waxaa ka mid ah an cumrih fii ma afnaah cumrigaagii wixii aad ku bixisay waxaa kaloo ka mid ah wa can shabaabihi fima ma ablaah dhallinyaronimadaadii waxaad ku gaboojisay ama baaliga kaga dhigtay dhallinyaronimadu waa gabowdaa sida maradu marka la xidha ay u gabowdee baaliga u noqoto ayaa waxaa la yidhi wa can shabaabih fima ma ablaah iyadoo cumrigoo dhan lagu weydiinayo iyo wixii aad qabatay ayaa wakhtiga kani isagu uu mudan yahay su'aalo gaara in lagaa weydiiyo su-aalihii cimriga lagaa weydiinayo o dhan qaaraan ahayn oo gaara baa wakhtigan lagaa weydiinaya waayo waa fatratulinjaaz waa wakhtigii wax soo saarka marka waa in lagu weydiiyaa wakhtigan maxaad qabatay maxaad soo saartay markaan dhallinyaronimada kaa dhigay ee aad xoog iyo caqligaba lahayd maxaad qabataan rabbi ku weydiinaya iyadoo lagu weydiiyey cimrigaagii oo dhan wixii aad qabatay su-aalaha waxaa kaloo ka mid a ah xoolaha xaggaad ka xoogsatay iyo xaggaad ku bixisay waxaa kaloo ka mid a ah aqoontaadii iyo wixii aad ku samaysay camal wakhtigaasi waa wakhtiga uu qof wal oo insaani uu dib uga calaacalayo wixii dhaafay wakhtigaa wixii dhaafay ee aanu qabsanin buu ka calaacalaya haddaan dhallinyaronimadii sidaan yeelo haddaan sidaa wuxuu wakhti bixiyey walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas xadiidka warinayo axaadiista waa saxiixaan tilmaamaya insha allah nin baa u yimi wuxuu nebigu ku yidhi qaala lirajulin wahuwa yaciduhu buu yidhi ninbaa nebiga u yimid dabeetana nebigaa wacdiyey calayhi salaatu wasalaam wacdigu ninkii u sheegay waxaa ka mid ahaa shantan qodob shan qodob buu nebigu ku wacdiyay ninka kan shanta qodob maxay yihiin iqtanim buu nebigu ku yidhi iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka khaniimayso oo ka faa'iidayso intaanay shani ku imanin yacnii shan shay ayaa waxay mudan yihiin buu nebi moxamed u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi uu waaninayee wacdinayo inuu si dhaba uga khaniimaysto khaniimadu waa waxa la helo marka dagaal la galo ee la jahaatamo bacda sabrin wa mujaahadatin wa mucaanaat ayaa khaniimo la gaadhaa yani wuxuu nebigu qadiyadda tan ku tilmaamaya inay tay qadiyad ah inaad xoog uga hanimayso shay taafiho xaqiiran laguma idhaahdo iqtanim dukaankaa wax walba yaalay dadku wax walba ka iibsanayo warkaali ka hanimayso cidina ku odhan mayso waayo wax walba iska yaalay lakiin hadduu shay fiicnaayoo jabani yaallaan waanad meel kale ka soo helaynin waxaa lagu leeyahy war ka hanimayso halkan alaabaa taallo aad u baahan tahay inaad si fiican hanimadu markaa waa wixii xoog iyo sabir iyo dadaal iyo ka lagu keeno wa ilaa haniima baarida buu nebigu ku tilmaamay maalan soonka la soomo maxaa la yidhahdaa shitaaga jiilaalka wakhti qabow maalintu yar tahay waxaa lagu tilmaamay soonkooda inay tahay alhaniima albaarida iyo cibaadaadka habeenkii la sameeyo ee habeenkii oo dhan baa dheer oo dhinacaaban dhulka kuu qabanayn waad iska kacaysaa haniima baarida buu kuwaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam idan nabigu wuxuu ku yidhi shan shan horteed ka haniimayso muxuu yihi shabaabaka qabla haramik dhallinyaronimadaada ka haniimaysa buu nebi maxamed ku leeyahy alayhi salaatu wasalaam intaanad gaboobin yacni hiya fursa wakhtiga dhallinyaronimadu waa fursaddii walidalik buu nebigu wuxuu leeyahy fursaddaas iyay ku dhaafina ghaniimayso wuxuu kaloo nebigu leeyahy sixatik qabla saqamik ka haniimayso maxay caafimaadka inta aanad bukoonin qofku markuu bukoodo waa xaalat alcajs waa taahaysaa calaacalaysaa wax badan qaban kari maysa markaad si caafimaadka qabto wax walba waad qaban kartaa nebigu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam waar wakhtigaad caafimaadka qabto haniimayso wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wa qabla faqrik marka gacanta wax kuugu jiraan aad hanigatay ka haniimayso intaanad faqiir noqon waxaad bixisaba waayin oo aakhira wax kasii dhigo wuxuu nebigu leeyay wa faraaqaka qabla shughlik ka haniimayso wakhtigaad firaaqada haysato inta aanad mashquulin dhallinyaraduna wakhtigaa ama haniimay u dhaadhacaan wa xayaataka qabla mowtik buu nabigu yidhi intaaanad geeriyoon nolosha ka haniimayso laakiin kuwa uu nabigu yidhi ka haniimayso dadku labay u kala baxaanuun cid fursaddaa ka faa'iidaysata iyo cid fursaddaa ku khasaarta qof aan dhallinyaronnimadiisii waxba ku qabanin cilmi ku baran xoolo ku xoogsan ummad wax ku tarin dad ku hoggaamin wanaag ku qabsanin hurdo iyo filim iyo kubad iyo orod iyo seexasho iyo suuq warwareeg iyo intaa ku dhammeeyey qof wakhtigoo caafimaadka qabay ismashquulin iyo fadhi kudirar kaga dhammaatay markuu xanuunsanaya dee waxbaba qaban kari maayo badan qof wakhtigu firaaqada lahaa qofka dhallinyaradii waa wada firaaqo inuu isagu camal samaysta mooyaane qofku markuu weynaado dadka ku xidhan iyo arrimaha laga sugayo iyo waxaa tira bata laakiin markuu dhallinyarada yahay waa wada firaaqo wax walba wuu qaban karaa laakiin qaar baabay firaaqadu dhib ku noqotaa oo wakhtiga maxaynu ku dilaa kubad daawo filim daawo meel kale daawo suuqa soo or orod yacnii dhib ay ku tahay firaaqadii ayaaba xanuun ku ah nicmadii uu nebigula ka qaniimaysa isaga ku ah wuxuu wakhtiga ku dili lahaa buu raadacaynaya walidaalika ayuha alikhwa da-dani waa da qofku markuay dhaafto u calacalo umamkana cidda dhista ee isbeddelka samaysa ee hoggaanka u qabataa waa dhallin wa hal kaana saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam ilaa shabaaba oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii la socday dhallinyaro mooyaane miya wax kala ahaayeenba odayadii maxay yidhahdeen markay diintu soo gaadhay inaa wajadna aabba'ana calaa ummatin wa innaa calaa aahaarihim muqtaduun bay yidhaahdeen waayeelku waxay yidhaahdeen annagu waxaanu soo gaadhnay dadkayagii waaweynaa waxaanu ka soo gaadhnay diin iyo ku dhaqan iyagoo haysta waa jahl iyo waliid iyo maxaa la yidhaahdaa abitaalib iyo waa yeelkii quraysheed waa yeelkii quraysheed wax salaamay waa faraku tiris markii hore laakiin yaa islaamee islaamka u gargaaray dhallinyaro islaamkan dadkiina soo gaadhsiiyey dhallinyaray ahaayeen cumar dhallinyaru ahaa abibakar abibakar baa ugu weynaayoo dhowr iyo soddon jir buu ahaa toddobiyo soddon meelaha waxa kaloo dhammi dhowr iyo labaatan jire iyo dhowr iyo toban jiraabay u badnaayeen saxaabada macruufkee la yaqaanee taariikhda islaamka ku leh waxa la yaqaanee wax bedelay waa dhallinyaro cali bn abi aalib isagoo dhallinyaro ah oo qaangaadhin buu islaamay sacda bn abi waqaas isagoo dhallinyaro ah buu islaamay alarqam ibn abilarqam isagoo dhallinyaro dhowr iyo toban jir jiruu islaamay cabdilaahi bnu cumar isagoo dhallinyaro ah buu joogay cabdilaahi ibnu camar ibnu cas isagoo dhallinyaro ah buu joogay ibnu mascuud wuxuu leeyay nebigaanu la dagaal gallay annagoon reeraba lahayn markaad saxaabada u fiirsato ibnay cafraa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaro ay ahaayeen baab kasta raggii ka war jihaadka raggii ka warkeenay dhallinyaray ahaayeen cibaadada raggii ka warkeenay dhallinyaray ahaayeen wanaagga iyo waxqabadka raggii ka warkeenay dhallinyaray ahaayeen maalan bacdal amhal aan idin siiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam baa dagaal u soo baxay sacd ibn abi waqaas baa wuxuu leeyay walaalkiioo ka yar buu arkay oo dhuudhumanayo or maxaa dhaco wuxuu leeyay nebigaanan rabin inuu arko waayo wuu reebayaa hadduu i arko waad yartay hadh baa la leeyahy wale nabiga caleyh isalaatu wasalaam waxaa taqaaneen ghasawaadka qaarkood uxud intuu soo bandhigay inuu qaar badan yidhi idinku waa yaryartiina hadha oo saxaabadu ragga qaar ay idhahdeen ninkaasi waa nin yaqaana gamuunka sida loo riday soo daa ilaahay rasuulkiisiiyo waa nin ku fiican haddii xagga dambe la dhigo gamuunka ganistiisu ku wanaagsan yahe oo kii la yidhi soo bax oo mid kaloo yaroo uu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo kaa aad sii daysay anuguna markaanu iska laba dhinaciisa dhulkaan dhiga ana ka xoog badan dee anna ciidanka halaygu daro ballagdamaa la yidhio oh, kumaba hakanin adna soo raac baa layidhi ibnu cumar wuxuu ka mid ahaa kuwii markaa loo diiday sanadadii dambe axzaab meelaha ka soo qayb galay yacnii shabaab bay ahaayeen kuwii cilmiga siday dhallinyaray ahaayeen mucaad ibnu jabal buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa ninka ugu cilmi badan ummadayda fi lxalaali waalxaraam xaaraanta iyo xalaasha waa ninkuu nebi moxamed u doortay calayhi salaatu wasalaam inuu noqdo safiirkiisa uu u dirayo yeman ee nimanka ahlu kitaabkee jooga kiristanka degan yeman inuu diinta gaadhsiiyo ee uu ku leeyahy innaka waxaad u tegi doontaa qoom ahlu kitaaba ee falyakun awala maa tadcuu ilayhi waxa ugu horreeya aad ugu yeedha shahaadatu an laa ilaaha ila allah ha noqoto waa dhallinyaro ragguu nabigu diraya calayhi salaatu wasalaam ee wadannada u diraya cali buu qaadinimo ugu diray ama gobollada qaarkood inuu xukumo macaad ibnu jabal markii dambe uu dhimanayay dhowriyo soddon jir baabuu ku dhintay mar dambe oo nabigu geeriyooday yacnii cahdulkhilaafa buu geeriyooday dhowr iyo soddon buu ahabaa lagu tilmaamaa idan dhowr iyo soddon jiray ku ahaayeen culamo ummadda hagta oo looga dambeeyo funuuntooda cilmu lfaraa'id nabigu kuu leeyahy wuu u yaqaanaa afradukum waa zayd zayd waa inan yar nin dhallinyaro ah waa ninkuu nebigu u diray calayh isalaatu wasalam waar yuhuud markaynu waxu qoraynaa aamini maayee cid waxii qortaan rabaa waxa la yidhi ninkan baa nin dhallinyaro fahmo badana u dir culamaai taarikh qaar ka mida ah waxay dhahdaan toddobiyo toban cashu ku soo bartay afka cibrigaa sida loo qoro yahuudiya luqadeeda uu xad ku noqdo inuu nebi maxamed kaatib u noqdo waraaqaha muraasalaadka ay nebiga iyo yahuudi isweydaarsanayaan iyo heshiisyada iyo waxa la galaya inuu nin qori kara noqdo waa rag rabay inay waxbartaan buu ahaa toddobiyo toban maalmood inuu cilmi dhan oo luqeed ku sugaa waa rag rabay inay soo jeedaanoo waxbartaan buu ahaa waxay ahayn duul cibaadada nicma arajulu cabdallah buu nebigu ku tilmaamayay ibnu cumar rag isagaa u fiican hadduu habeenkii kaco yani wuxuu nebigu tilmaamayey maalan cabdillaahi bnu camar ibnu caas cibaado say ku ahayeen gabadh baa loo guuriyey waa nin dhallinyaro ah maanta waxaa laga yaabaa dhallinyarada wakhtigan joogta naaga raadisay suuq wareeg inay ku dawaqeen oo kuwii naaga hore u waayey kombyuutarka baadhbaadh iyo qurunka daawo inuu ku dawaqay laakiin baa intuu soo kaxeeyey kan gabadhu meheriyey dabeetana gabadha xaggeediiba iskuma buu hawline habeenkiina salaad buu u taagan yihi maalintiina wuu sooman yihi odaygiibaa maalintii dambe soo maray camar ibnu caas baa gabadhii soo maro wuxuu yidhi naabal ka warran ninkii waxay tidhi wallaahi waa nin fiican laakiin gurigaba saanu imid dee taftayda ma taaban maradaydaba gacantiisuba gaadhin haduu qiyaasna dhallinyaro oo loo guuriyey waa inan qurux badan oo qoreeshi guriga u joogto oo xalaal u ah oo aanay hunguri badanba ku haynin oo maxaa hunguri ku haya jannada iyo xuurolcaynta iyo kuwa jooga hunguri ku haya oo muxuu wadaa maalin oo dhanna waa soomaya habeen oo dhanna salaad buu u taagan yahay oo dabeetana aabihiintu xanaaqay oo yidhi inan reer ka dhalataan intaan kugu daray baad adna cidle taagantay inan keen yidhi waa soo qabtoo nebigu ula tegey ilaahay rasuulkiisiiyo ninka kan gabadh reer hebelaan ku daraysana halkaasuu tafteeda ma taabanin war bal warran baa la yidhi wuxuu sheegay de maalin oo dhanna sooman iyo habeen oo dhanna taagan yihi war qur-aanka imisaad ku dhammaysaa buu nebigu yidhi dee habeen kastaba waa dhammeeyaa buu yidhi ninkani qur-aankaba habeenkiibuu ka baxaa salaad isagoo u taagan buu ku dhammaynaya dabeetana riwaayaadka qaarkood wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waar afartan ku akhri afartankii cashaba mar dhammee buu riwaayadka qaar sheegaya markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ka xoogan baan awooda ee dacnii astamtic bishabaabi wa quwatii idaa aan xooggayga iyo dhallinyaronimada ku raaxaystee buu leeyay raaxada wuxuu arkaa ilaahay cibaadadiisa marka wuxuu leeya ilaahay rasuulkiisiiyo wii fasax wakhtiganaan xoogganay baan rabaa inaan ka warkeene markaasaa la yidhi soddonkii casho mar dhambe markaasuu dib u celiyey markaasaa layidhi dhowr iyo labaatankii casho markaasuu dib suu nebiga hadalka isugu celinayana uu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyo widaa dhallinyaronimadiiyo xooggaan ka faa'iideeye ayuu nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi toddoba ku akhri ka badan baan awooda wuxuu nebigu ku yidhi saddex wax ka yar qofkii ku akhriya qur-aankaba ma fahmo idan dhallinyaray ahaayeen cibaada markay timaado rag ku ah cilmi markuu yimaado rag ku ah jihaad iyo qiyaada markay timaaddo dagaalkii dowladdii ugu weynayd ee wakhtigaa jirtay waa dowla romaniya roman embayer dagaalkii koowaad ee roman embayer iyo muslimiin ay wada galaan saddex nin oo dhallinyaraha buu nebigu madax uga dhigay la yidhi jacfar ha hogaamiye zayd ibnu xaarisa iyo maxay iyo cabdilaahi cabdillaahi ibnu rawaaxa iyo jacfar iyo zayd saddexdaasaa madax looga dhigo la yidhi hebel hadduu dhinto hebel ha qabto hebel hadduu dhinto hebel qab qabto nimo waa dhallinyaro waa shabaab bale ka dagaalkii ku xigay ee qolada loo saarayay zayd inankiisii baa looga dhigo siddeed iyo toban jira zayd usaamata bnu zayd ayaa hogaaminaya usaamata bnu zayd oo siddeed iyo toban jiraa hogaaminaya sidaa awgeed waxay ahaayeen marka dagaal la yimaado rag dhallinyaray ahaayeen saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka la yimaado cibaado dhallinyaray ahaayeen marka la yimaado cilmi iyo barashadii waa dhallinyaro waxay ahaayeen fiild kasta waxaad garan kartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii beder markuu galay cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu leeyahay dagaalkii bederoo soconaya oo laba yaryare ay hareeraha kaga jiraan oo dee uu cabsanayo isleeyahay labadan inaanna waaba dhallinyare male waaba la dili doonaa rag waaweyn oo xoogan malaa'igtaada ma joogaan ayuu kii koowaad gacanta qabto wuxuu idhi adeer ninka nebiga looga taag waayey baan rabaaye abu abujahl waa kee buu yidhi wuxuu yidhi abu abujahal maxaad ku falaysaa waxaan rabaa maanta midkaaya inuu aakhiro qabta buu yidhi abu abujahal oo awr leeg buu yidhi oo halkaa ka muuqdoo dagaalamayaan ku yidhi buu yidhi waa kaa ah. intaan kan tilmaamaya mid kale dhinacay igu dhegay buu yidhi markaasuu yidhi adeer abujahal waa kee markaasaan ku yidhi bu yidhi oo maxaad ku falaysaa waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed baa looga taag waayay calayhi salaatu wasalaam intuu magaalada maka joogaye maanta midkaaya inuu aakhiro qabtaaba raadin waa dhallinyaro ansaarah ibnay cafraa waa laba ninoo dhallinyaro ansaarah abijahalma ma yaqaanin manay arag laakiin waxay cadho u qabaan ninkii nimankii nebi maxamed maka ka soo saaray bay ka cadhaysan yihiin dabeetana wuxuu leeyahay maantaa fursadi timi abijahalna joogaaye waxaan rabaa ninka abijahal laydha ninkan uu cadhaysay xataa bidhaantiisa garan maayo marka wuxuu leeyahay dadka iga dhex tilmaam abijahal ku yahay labadiinan buu yidhi sida gorgorka intay u haadeen ayaan arkay buu yidhi iyagoo seefta abujahalba ku boobay dhulkay ugu tuureen dabeetana waa soo noqdeen nebigay u yimaadeen mid waliba isagoo le anaa dilay ilaahay rasuulkiisiiyo ninkii waan soo dilay seeftiinna miyaa maydheen buu ku yidhi may bali tusa buu yidhi seeftiinna seeftii oo dhiiggalabay tuseen dabeetana wuxuu ku yidhi kilaakum aqad labadiinnuba waa disheen dhiiggani waa kii abijahal buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam labadiinnuba abijahal waa disheen abijahal labadan dhallinyaradiisa seefahay ku dhufteen dhulkay ugu tuureenee naftu kamay bixin nin kaloo dhallinyaraabaa soo maray abijahal oo meesha naftu haysato dabeetana wuxuu yidhi waar alla ha ku hoojiye maadigiiba halka jiifa buu ku yidhi ninka kale dhallinyaradii waxay idhahdaan culamaai taariikh waa nin aad u itaal yar oo addima dhuudhuuban oo gaaban oo naxiif ah waa cabdillaahi bnu mascuud nin aadu tamar yar buu ahaa xagga tamarta iyo xoogga waa kuu nebigu lahaa intay dabayshu ka qaaday marada addimadiisa ay qosqosleen qola saxaabiya markaasuu yidhi ma dhuudhuma fiiqfiiqnidiisa ku qoslaysaan ilaahay baan ku dhaartay alle agtii buurta uxud kaga culus buu nebigu ku yidhi labadaa majoodee fiiqfiiqana arkaysaan uxud ka culus buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtii ibn mascuud ba kiyo meesha jooga soo u yimi laabta intu ka fuulu madaxa ka soo gooye waxay sheegaan kuwa taariikhdu kibirka ninkan haya war halkaa hayga gowracin buu yidhi luqunta ii yani wuxuu rabaa madax marka la gooyo madax luqurin la socoto qurux badan inuu noqdo xagga dambe ka goo yidhi xaggaa ka goynini waa abujahal calaa kullin saddex ninoo dhallinyara bay jahal ka takhallusay waxaan uga jeedaa saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad dhallinyaro ah oo nolosha bedela ninka dhallinyarada ana markuu dariiqaa raaca saxa ah dariiqa ah inuu ummaddiisa iyo dadkiisa iyo aakhiradiisa u xoojiyo marka uu raaco waa ka nebigu leh calayhi salaatu wasalaam carshuraxmaan maalinta qiyaamaha ay cadceeddu soo dhowaato waa maalin adag qiyaamo waa konton kun oo sannadoodba meel la taagnaanaya oo dadka la xisaabaya dunidan aynu joognaaba waxa laga yaabaa dhowr kun oo sannadood inay soo jirtay inta basharku dulnoolaa konton kun oo sannadood maalinta qiyaamo weeyaan kontonkaa kun ee sannadood cadceed baa la hoos taagnaanaya dabeetana nebigu wuxuu tilmaamayaa maalintaasi dadka meel hoos oo hadh oo ay hadhsadaan haystaa toddobaa ka mida buu nebigu yidhi toddobada waxaa ka mid ah imaam caadila nin ummad hoggaamiyey laakiin cadaalad ku hoggaamiyey waxaa ka mida maxay toddobadaa uu nebigu tilmaamay wa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah nin dhallinyaroo ku koray alle cibaadadii baa ka mid ah walidaalika ayuha alikhwa waxaanu leenahay namaadijta qur-aanku uu tilmaamayaa inagaga filan dhallinyaronimada iyo say qiimaha u leedahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dhallinyaro waalidkeed addeecday oo ka dambaysay oo manaasishaa gaadhay mansilo ah waalidka hadalkiisa xataa gowracna ha noqdo inuu noqonayo inuu aqbalayo soo qur-aanka nebi ismaaciil ilaahay inooga warramayo dhallinyaraha oo aabbihii nebi ibraahim leeyay waa ku gowracaya oo leh yaa abat ifcal maa tu'mar aabba wixii lagu faray oo dhan samee anigana waxaad helaysaa anigoo maxay anigoo sabraye dhallinyaradan ma wataa waalidka ixtiraamka siinaysa waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya dhallinyaro dhowrsanaatay oo shahwaati nafsigan iyo waxaan ka dhowrsanaatay qisatu yuusuf qur-aanka waa ku akhrideen nebi yuusuf oo gabadh qurux badan oo ay mufasiriintu yidhahdaan sulaykhaa lo odhan jiro aad bay u qurux badnayd baa la ydhahaa oo boqortooyada ka tirsan oo boqorku qabo ayaa hunguraysay nebi yuusuf oo addoona ah, oo gurigeeda ku hoos nool oo ay ka xoog badan tahay oo ay albaabada u xidhxidhatay oo ay cidlo la joogto oo diiday oo isku dayday inay kufsato u cararay oo ay maryaa ka dildilaacisay dhabarka ay ninkii boqorka ahaa ku kulmeen albaabka ay tidhi isagaa iboobaya isna uu leeya iyadaa iboobaysay oo qur ka warramaya iyadoo dumarkii boqortooyooyinkii meelaha joogayba intay u shireen ay ka yaabeen quruxdiisa intay faraha isgoogooyeen kadibna ay tidhi lain lam yafcal ma amuru allaan ku dhaartee waxaan faraya hadduu yeeli waayo ama waan xidhi oo kuwa dullaysan buu ka mid noqon ama wuxuu samayn doonaa inuu la tunto dumarka loo baahanya inuu la tunto oo ilaahay baryayoo leh rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahayow xabsiga aniga agtayda lagaga jacayl badanya waxay igu yeedhayaan waa dhallinyaro aan xaas lahayn oo meel aan laga garanayn jooga hariibku dee wuxuu is idhahdaa ceeboobi maysid soo maaha markaad mid yaroo madoobo meelaha iska ordayato oo habla cadcadaad la joogto adeer ku arki maayo reerkiini kuma garanaya dabaad odhanaysa ceeboobi maysid laakiin nebi yuusuf ceeboobi maysid ma taagna ee wuxuu taagan yahay xataa hadday xabsi tahay xabsigaan gelaya qur-aanku wuxuu ka warramayaa dhallinyaro asnaamtii la rumaysnaay oo dhan madaxa ka googooyey nebi ibraahim oo dhallinyaraa oo intuu sanamo madaxa ka gooyey kii u weynaa intuu seeftuslay ka tegey ay maxay yidhaahdeen waxaanu maqalay fatan waxay ku sifeeyeen wiil dhallinyaro nin dhallinyaro ah oo hadal hayay baanu maqalay bay leeyihin oo qur-aanku ka warramayaa fatan yadkuruhu yuqaalu lahu ibraahim qur-aanku wuxuu ka warramayaa dhallinyaro waddankoodii iyo boqornimadii iyo guryihii qusuurtii iyo wuxuu dhan uga hijrooday ilaahay diintiisa inay ilaashadaan oo god galay qusuurna ka tegey innahum fitya ayaa ilaahay ku tilmaamay ereyga waa loo qasdiyey innahum duul ilaahay rumeeyey bay ahaayeen lama odhan waxaa la yidhi dhallin bay ahaayeen shabaab ilaahay rumeeyey inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda ayuha alikhwa qur-aanku wuxuu ka warramayaa markaa dhallinta loo baahan yahay noocay tay walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka in badan dhallinyaro kala nooca inooga warramay haddaba ayuha alikhwa shabaabku dhallinyaronimadu waa alam waana aamaal waa aamaalilumma oo kuwaa aan soo sheegay waa aamaashii waa dadkii wax beddelay waa dadkii qaadada noqday waa dadkii ummaddan hogaamiyey diintan hadda bilyan iyo badhku ama labada bilyan dadka ee dunida ay rumaysayeen maanta inta dul saarani intaasoo bilyan iyo bilyanoo horena ay soo dhinteen dhallinyara ilaahay cududeeda ku taagay dhallinyaro laakiin dhallinyaradu mar kalena waa xanuun ummaddu waxay aaminsantahay markay u gudbin kari weydo shabaabkeedaasi shabaabkeedu markuu caqliga toosan waaye uu lumo waa ummad arkaysa gebi inay ka dhacayso yurub maanta in badanoo filosofariskeeda iyo aqoon-yahankeeda iyo siyaasiyiinteed way qaylinayaan way digayaan maxay ka digayaan mustaqbalkooda dambe waxay leeyihin noocan hadda nolosha ay u socoto haddaynu ku wadno mustaqbalka dambe xataa inaynu wax dhali kari weynaa laga yaabaa wax wax guursadaba in la waayo mid ka mida ah buug buu qoro wuxuu yidhi waxaa ii muuqata buu yidhi yurub oo isugu soo hadheen dad gebgaboobay oo caqli gaboobay leh oo guryo gaboobay ku jira buu leeyahy yacni tajdiidkii baa lumaya marka yurub mustaqbalkeedu buu leeyahy waa dad wada gebgaboobay oo caqli gaboobay wata oo guryo gaboobay ku jira shabaabkii loo baahnaa inay beddelaan baa muuqan bay leeyihin jiilkan soo socdaa bay leeyihin yurub duniday hogaamisay gumaysatay laakiin waxay leeyihin kuwanaanu arkaynaa maaha kuwii hayn kari lahaa caalamkii maanta aanu haynay bay leeyihin caalamkaanu gacanta ku haynay walidalika ayuha alikhwa dhallinyaronimada markaynu dadkaale ka nimaadno innagu ka soomaali ahaan ama ka muslim ahaan alamka ugu weynayna haystee koowaad waxa weeyaan diyaacu alhuwiya doraad baan ka warramayay mawduucii ahaa maxay alhuwiya qofka muslimkaa aydhanta ah tegiisa waxaan leenahay dhallinyarada tan alamka inaga haysta waxa weeyaan waxaa muuqata dhallinyaro badan oo luminaysa huwiyadoodii shakhsiyadoodii dadnimadoodii waxay ku calaamadsanaayeen islaamnimadoodii saciid ibnu masur sheikha la yidhahdo mawduucan jeedinaya shabaab alam waamal ayaa wuxuu leeyahy alhuwiya arasmiya aakhira buu yidhi marka xabaasha lagu dhigo huwiyadaa lagu weydiinayaa buu yidhi laakiin waa alhuwiya arasmiya identityga waad geeriyootay caalamkan waad ka baxday xaggaad tegaysaa caalam cusub oo aakhiro ugu horayso xabaashu caalam ilbarzakh baad bilaabaysaa wixii ka sii dambeeyana xaggaasaad usii soconaysaa labada guree lagu hoydo mid baad ku socotaa laakiin godkan buu ka bilaabmayaa labada guri imaa inuu janno noqdo iyo inuu naar noqdaa godkan buu ka bilaabmayaa dan waxaa lagu weydiinayaa buu leeya aidhanta kaadhkaaga war balkeen huwiyadaadaa lagu leeyahy waa laba malag baa qof kasta u yimaada marka xabaasha la dhigo oo munkar iyo nakiir la yidhaahdo oo dadka argagax geliya oo qofka maydka intay soo fadhiisiiyaan argagax geliyo weydiiya huwiyada keen aydhantatigaaga keen aydhantatigu maalintaa ma aha buu yidhi magacaaga cidi ku weydiin mayso oo qoladaada cidi ku weydiin mayso oo xoolaha dunida ku haysatay cidi ku weydiin mayso oo inaad wasiirahayd iyo inaad madax ahayd cidi ku weydiin mayso saddex su'aaloodoo muxadad unbaa lagu weydiinayaa kuwaas unbaana calaamadiya aydhantatiga lagaaga baahan yahy aqoonsigaagu saddexdan su'aalood mu ka dhasha man rabbuk wamaa diinuk waman nabiyuk waa identity waa huwiyadaada dhabta ah rabbigaa waa kumabaa lagu weydiin haddaad dunida sugnayd markaad joogtoo dariiqa saxa haysay rabbiy allaahu baad ku jawaabi waxaa lagu weydiin diintaadu waa maxay haddaad dunida sugnayd waxaad ku jawaabi waa islaamnimo waxaa lagu weydiin doonaa nebigaagu waa kuma ama ninkii laydiin soo saaray maxaad odhan jirteen maxaasaad odhan doontaa waxaan ka markhaati kacaya inuu ilaahay rasuulkiisii iyo nebigiisii ahaa waa su'aalo hadda aynu wada garanayno laakiin jawaabta inaynu wada garan doonno lama garanayo sideedaba macluumadu haddii lagu baqogeliyo lagu argagax geliyo macluumaadka maskaxda ku jira way daataan haddii lagu gilgilo lagu idhaa magacaa inaad horeba kaa magacaagii u sheegi kari weydaa laga yaaba inaad cabaar ku waalato waxaa laga yaabaa baquhu ardada imtixaanka gasha ardagu hadduu markuu imtixaanka loo dhiibo uu baqo wuxuuba way ka kala cararaan wixii uu soo xifdiyey iyo wixii oo dhan wuu garan waayaa waa dhidid waaweynunbaa ka yimaadoo waxbuu iska qorqoraa hadhow markuu ka baxo unbuu wixiiba xasuustaa allah waa su-aashaasina caynkaasahayd kana caynkaa hadeerba waad fadhideen maxaad u sheegsheegi weyday laba malagoo wax ka nixinayo midab nooc gaara leh markay ku soo qabtaan ay ku gulgilaan huwiyadaada ku weydiiyaan aada garan weydo alamkayna haystaa waxa weeyaan shabaabkeennu maanta waa inay gartaan huwiyadoodii waa inay garan karaan yaa rabbigooda waa maxay diintoodu waa kuma nebigay rumaysan yihin islaamnimada say ugu dhaqmayaan maanta waa in laga jawaaba aalaamtayna haysata waxaa ka mid ah ou sheekhaasi tilmaamayo cadamu taxdiidi alhadaf dhallinteenna oo aan meelay u socotaba garanayn hadaf nolosha kama leh muxuu rabaa inuu nolosha xaqiijiyo waxba wuxuu doonaya ma leh inuu iska boodboodo timaha xiirxiirto dhaforada mudmuto wahaluma jara saasaa la samaynayay nebigu wuxuu tilmaamaya akhre munaafiqiinta iyo gaalada iyo markay hawiyada la weydiiyo haa inay ku jawaabayaan laa adri waxba garan maayo maanta dhalintu in badanoo ka midi eh hadaf nolosha kama leh muxuu u nooliyay kama jawaabi karayo laakiin wuxuu rabaa inuu boodboodo wuxuu rabaa moodada dambe ee naag baa isqaawinaysa tv-ga ka muuqanaysa marya xidhxidhanaysa inantu waxay rabtaa naagtaasi marya ay xidhxidhayd inay xidhato inan baa kubadlaalaadayo tv-ga ka muuqanaya inankanina wuxuu rabaa inuu kubadlaalaado bale laadiba maaye inuu kaan magaciisa meelahan iskaga dhadhajiyo kolba shaadh magaciisu ku qoraya inuu xidho isaga wuu ahaado markaa dhifooste wuxuu ku leeyay tiam hebel baan anugu xoojiyaa noloshiisa waa tiim hebel baa iska leh uu ku dagaalansan yahay oo ku xeeqsan yahay oo uu socdaa hadaf ilxayaa maxaad nolosha ka rabtaa maxaad injaazinaysaa cimrigu waa wax yar wakhtigan yare aad nooshay maxaad rabtaa inaad xaqiijiso inaad ifka keento qofku waa inuu nolosha hadaf ka lahaada dadka gaalada ahi hadaf aakhiro oo dambe ma leh laakiin kalaaska marka lasoo gala la yidhahdaa maxaad rabtaa inaad noqoto injineer adna booliis adna siyaasi askari waxbay sheegtaan ardadu waxaasuu ku socdaa inaguna iminka caqliyadeennu intii unbay noqotay maxaad rabtaa inaad noqoto injineer booliis askari adiga gaalku isku ahdaaf baa tihin isku meelunbaa u socotaan isku waxunbaad raadacaynaysaa waaba ka hadaf kale inta kalena hadaf ma leh idan hadaf baan jirin alamka dadkan dambe inaga haysta waxaa ka mid ah alfashalu waalkasalu addaraasiy dadkan dambe dhallintan dambe waxbarashadii bay nacday way caajistay waxay iska rabaan habeenkiina inuu soo jeedo tv-ga iyo waxa ka soconaya uu daawado maalintii inaynu hurdo iskuulkan iyo waxbarashadan iyo jaamacaddan iyo waxaanoo dhammi dhib bay ku yihin umamka maanta dunida joogaana gomadooda waxay ku sugantaa waa cilmi waa sabir iyo dadaal iyo barasho ma waxay idinla tay maanta maraykan iyo yurub iyo waxay dunida ku hogaamiyaan ma muusiga iyo ma xiirxiirka iyo kubadlaadistaabay kula tahy maya intan wax ma garatadaa lagu madadaaliyaa timaxiirkan iyo muusigan iyo kubaddan wax magarataadaa laguma dadaalayaa laakiin maxay dunida ku haan dunidana way ka taliyaan maxay kaga taliyaan dadaal iyo sugnaanshiiyo iyo waxbarasho iyo ka midho dhalin ayay kaga warkeeneen aqoon baa dunida lagu maamulaa dunida technolojia lagu hogaamiyaa umamka maanta dunida hogaaminaya barjadka dowladda ugu tirada badan le waxaa la geliyaa cilmi iyo baxi cilmiya ummad waliba waxay tijaabinaysaa inaan ummaddeeda lagaga horaynin cilmi baadhista iyo wax cusub dunida inay kusoo kordhiyo waxay tijaabinaysaa ummad waliba shabaabkeedu inuu noqdo caqliyada cusube wax soo saaraysa walidaalik baa jaamacaadka dunidu waxay u samaysan yihiin inay wax cusub kusoo kordhiyaan innaga xataa haddii jaamacada la dhiso baa la qorqoraaye wax kalema soo kordhiyaan ka ugu badan buug yaroo qoranunbaa ka soo baxa laakiin wax cusub uu dunida kusoo kordhaya kama muuqato ama iyaga jaamacaadkoodu waxbay inventions maalin kasta jaamacaadkan wax cilmi cusub baa ka yimaada cilmi dhakhtarnimo cilmi technolojiya cilmi caafimaad wuxuu doonaya ha noqdo maalin kasta cilmi cusub oo ay jaamacaadku ka iibiyaan markaasi ama hay-adaha dhaqaalaha le iyo shirikaadka mutacadid aljinsiyaati waxay maal gashadaan ardada yarar ee jaamacaadka joogta iyo brofesarada jooga ayay maal geliyaan waxaa laga yaabaa lacagta dowladda bixisa lacaga ka badan bay bixiyaan shirikaadka waaweyn maxay rabaan technology ay raadcaynayaan bay rabaan cuquushan dhallinyaradee cusubi inay daaha ka rogto maalin walbana cilmi cusub baa daaha laga roga ayaa ka roga hal brofesor iyo shan arday oo yararo wato lix arday saddex arday afar arday waa dhallinyaro dunida waxaan bedela waa dhallinyaro halka brofesor wuu hagaa uun laakiin ciddan tajaaribtan iyo waxaan wadaa waa dhallinyaro dunidu markaa aqoon bay isku hagtaa innaga laakiin alamkayna haysta waxaa ka mid ah fashal baynu isku hagaynaa dhalinteenna waxay rabtaa inuu seexdo wax cuno timaha saliideeyo mar iska xiiro mar qadaadka ka gooyo mar xagga hore ka gooyo mar surwaalka dhajiyo mar dildilaaciyo shaqladiisu isaga waa intan waar iskuulka dadaal waar waxaan qabo ma waxaad sheegaysaa hadhow odayguba soshiyaal buu qaadan jira anaguna soshiyaalkaanu qaadanay ama tagsiilaan noqon doonaa haddii la yidhaahdo iyo baskaan kaxayn doonaa marka inuu noolaaduu ka fekerayaa caqligiisii wuxuu ku soo koobay maxay inuu noolaado waayo tagsiilanimadan iyo eh, basnimadan iyo waa nin wax kale ka waaye inuu noolaado raadinaya maaha inuutagsiiluhu miyuu tagsiile u yahay inuu dunida wax ku soo kordhiyo basluhu miy maaha xirfadaan caayayo waa dad xoogsanaya laakiin shabaab ummadi leeday caqligoodu inuu noqdo tagsiilaan noqonaya ama foor bildahay eeganayaan inuu noqdo inay darawalla noqdaan waa dad hamigooda ugu sarreeya uu yahay inay noolaadaan ka waran qof bini aadam oo ilaahay abuuray oo hamigiisa ugu sarreeya uu yahay inuu noolaado umamka dunidu cilmaa lagu hagaa innaguna dhalinteennu hablayaynama wa isku dar weliba hablahaan ammaanaya waayo intaan dhalay iyo intaan arkayba hablaha waxbarashada ku sarreeya hablahaaba xagga jaamacaadka taga iyo skandari dhammaysta iyo horow sii socda sidaa awgeed alamkayna haysta waxaa ka mid ah fashalkaasi xagga waxbarashada ka dhacay iyo caajisnimadan iyo aqoontan gaabka ahee waxa ugu fududun la qaadanayo arday waliba wuxuu isku dayaya waxyaabaha fudfudud ee meelaha un qalanka iyo waraaqda lagu wadwado inuu wadwado war waxaa qaada haddaa tana wuu adagyay buu ku leeyahy oo hadduu adag yahay maaduu bini aadam ahayn oo waxa adag u badheeri karayn ma rabo wuxuu rabaa waxuu marna seexdo marna tv-ga daawado marna kubadda soo cayaaro hadhowna imtixaanka la yidhahdo maad saaqidine waad tamshi horaad u socon kartaa la yidhahduu raadacaynaya laakiin inuu wax soo kordhiyo oo qofnimadiisa sugo oo bini wax ku kordhiyo dunida wax keena diyaaru maaha waxaan leenahay hal ikhwa dhalinteennu marka xataa qaar badanoo jaamacada ka baxay waa shahaadatu zuur axadilculamaa ba waxay ka sheegeen shahaadatu zuurku waa maxay bay dhaheen qolo jaamacad ka qala jebinaysaa waa taa hadda qaadan doontaan buu ku yidhi markhaati beenaalu waa waraaqda laydinsiin doona buu yidhi markhaati beenaalu jaamacad buu ka baxay waxba tayagaynin dhalinteennu waxyaabaha aalaamta ka jirta waxaa ka mid ah waan soo tilmaamay mar horena ihtimaamuhum billacab cayaarta ayaa ka weynaatay nolosha ma diidani cayaar qofku inuu jidhkiisa dhiso oo isdhiso oo cayaartu jecelya u cayaaro kubad ha noqoto baasid ha noqoto orad ha noqoto in la cayaara maaha mashkilad laakiin inay hadafulxayaa noqoto waxa loo noolaya inay noqoto waxaad u nooshay inay noqoto inaad laacib noqotaa waxba dunida kumaad soo kordhin marka khasaaraad shabaabkeennu waxay u badan haddii maanta wax jiddiyaan weydiino yaa culammadii dunida wax ku soo kordhisay garanaya xataa kuwa reer galbeedka ee gaalada maxaad garanaysaa haddaynu weydiino waxaa laga yaabaa laba midh inuu ka xasuusto waxaa cilmi dunida yaalla wixii keenay haddaan weydiinno dadkii muslimiinta ah iyo haliyeeyadii dunidan soo maray iyo saxaabadii nebi maxamed maxaad garanaysaa waxaa laga yaabaa inaan waxba garan laakiin maanta haddaan weydiinno tiimamka dunida cayaare ka waran yaa isbiis u ah manchester hebel baa u ah madridna hebel baa ka ah meel heblaayana hebel baa waxa tiam dunida jooga kuwa difaaca ka cayaara warkaa ka kaalay wuxuu yaqaanaa inta caruura u dhalay iyo fasixi dhaweyd halkuu tegay iyo masanadka meel heblaayu maraya iyo waa gaal yar oo aan wax ka dhexeeyaa jirin yacnii hadafku markuu lumo maka soomaa halkaynu u tukanee muslimiintu dee madiine islaam mooyaane aan gaal laga ogolaynba soo maaha ardada iskuullada dhigata subaxii iskuulka khamiisku waa dirays dhammaantood khamiis bay sitaan casarkii haddaad soo baxdo markaa qof dhallinyare arki maysid ilaa iyo garan sboortiya oo nambar dhabarka kaga yaalla halkana magac weyne kaga qorayay buu sitaa waxaa dunida cayaare aad arkaysaan makay dhex tuban yihin aduu meel kale maxaad u malayn marka haddii maka foor bildhaha yaallaa u yahay maka haddaad saa u egto inaan yaroo dugsi dhexe ku jiraan garanku sito dhammaantii waa sboort waana maradoon iyo faaladoona halkaa kaga wada qoran yani kuwaasaa ku wada yaalla idan waa alam itijaahii shabaabkeenu dhanku u socdo runtii waa alam xoogganoo jira waxaan leenahay alamka dadkeennan haysta waxaa ka mid a ah. kuwaa kuwa u dhigmo atacalluq shadiid ay aflaamta iyo muusikada iyo waxaas maalin dhoweyd norway inan yaroo yaraa yimi wixii dhallinyaro joogtay eerboodka agtiisa ay u hoydeen markaasaa la yidhi war dekan male waaba dilayo booliisku meel dambu ka saaray waaba la wada ooyayaa maxaa loo ooyaya waxaa la yidhi inan yaroo heesoo boodbooda weeyaan wiil yaroo cadow boodbooday oo muxuu samaynaya wuu heesaya khalaas dadkani waxay dhowr maalmood bay bannaan cidlaa ah fadhiyeen inay arkaan la sugayey waa umma hadafkii ka lumay aalaamta muuqata waxaa ka mid a ah, haddaynu ni qur-aanku dhallintu inoo tilmaamay kuwa waalidkooda ateeca aalaamta muuqata waxaa ka mid ah shabaabkeenniiyo waalidkoodii uu la fududaaday khafiifsaday wax weyn u arag warkiisu ka soo qaad ma leh ixtiraam ma jiro inantu wax laga yaaba hooyada inay tidhaahdo dee maxaad aniga horta dherigay igu dartaa karsada dee idinba waa wada joogtaana waa dhantiine haddaba waa inantii dhammayda la dhalay guriga joogtay inanku waxaa laga yaabaa haddaad tidhaahdo ninba ii sheegaya aabba koobkaa isoo qaad baan ku celiyey buu yidhi laba jeeroo maalintii dambe wuxuu yidhi horta aabba mahaandhi ka baa halkan unbu fadhiya xodhaya waxaa isoomu soo qaadaysa buu yidhi yacnii caqligu wuxuu ka gaadhsiisan yahi aabbihii markuu yidhi koobii soo qaad inuu arko odaygu mahaandi ka baakaal loo shaqaynaya muu koobkiisa doonto waa alam runtii alam halkuu ahaan lahaa inan iyo inanba dad waalidkood adeeca ducadooda u arkaa wax weyn taladooda u arkaa caqli nolosha soo tajribeeyo ka weyn yani waalidka wuxuu soo jiray nolosha maaha danqal iyo buugga lagu dhigto qura noloshu waa tajaarib alxayaa waa qofka bani aadamka wuxuu soo maray waalidku nolol buu soo maray caqli badan buu sidaa ay ahayd inaad ka dhimbiil qaadato adigoo dhallinyaraah ka tusaale qaadatid waxay ahayd inaad dareentid nicmatulwujuud xataa aabbahaabaa leh waxaan leenahay waxaasoo dhamme waa aalaam waa aalaamtu sheegay sheekh saciid ibnu masfir waana aalaam caalam alislaami oo dhan haysa hadaadu isagu sacuudiga ka sheegay meel kasta ka taagan aamaashaynuu baahanna waa maxay waxa weyaan inaynu abuuro dhallin toosan oo ku toosan diinta rabbi dhallin toosan oo ku toosan maxay diinta rabbi subxaana wa tacaala inaynu abuurno dhallin toosan oo ku toosan waxbarashada iyo cilmi baadhista ereygaa waan ku celcelinaya ikhwati waayo idinku jaaniska haysataan soomaaliya kuwa jooga jaaniska ma haystaan intaasoo jaamacadoodba ka furan laakiin waa kuwan qalinka iyo waraaqda laysku madoobeeyo wuxuunbay tari insha allahu tacaala laakiin idinku intaasoo jaanis baa haysataan oo waddannada ku nooshin duwalka jooga ay rabaan inay lacag idinku bixiyaan oo brofesor idiin sameeyaan oo wax walba oo baad baran kartaa laakiin dadkii himmadan baa liita idan aamaasha aan qabaa waxa weeyaan inaynu dhalinteenna dib u afuufno oo ku afuufno cilmiga iyo sugistiisa waxbarashada iyo qiimaheeda markaasaynu noqonaynaa kuwaynu la joognana dad muxtaramiin ah oo daatadooda sugaya dadnimadooda haddaad noqotana waddankaagaad noqonaysaa qof wax ku biiriya waxaa laga yaabaa waxa laga yaabaa dad badani inay markiiba kuu soo qadimaan caraaqisha yaryara ka hor imanaysa loon baa la qaadanaya loon waxaana lama ogola kan lama ogola war dadku waxbuu bartaa isagoo aan loon qaadanaynbu waxbuu bartaa wuu dadaali karaa qofka bini aadamkii wuxuu ku xidhxidho war halkan baa timi iyadaan cidina ku keenin waxaa qaarad iyo bad jiro o dhan baad ka soo gudubtay markaasaad ileedahay jaamacaddan waddada loo maro ma garan karo hada macquul maa macquul akhri dunyaa baad ka timi dayuurad fuul cirka ka bax badda mar dhulka jeex saxaaro mar bad mar meelahaad ka soo boodini ma jirto waxaasoo dhan waxaad kaga booday caqli caqlaad ku adeegsatay siaad waxaasoo dhan u mari lahayd caqligaa inaad wax ku baran kari weydo u malayn maayo inay jirayso waxbarashadu melihii ma laha dhib leedahay ardaygu weligii waa faqiir intuu arday mushkilaad badan bay leedahay cadaadis badan baa kugula kulmaya mararka qaarkood waxaa la arkaa in midabkaagu raasiistiiyo wax lamid aad la kulma mararka qaarkood waxaa la arkaa inaan dee adiga lagugu talagelin waxbarashooyinka saree maan baawar inaad waddan ka noqoto shaqooyinka hoose qabatid laakiin adiga xagga sare hunguri kaaga jira dee hungureeyo ha soo noqonin waa lay diiday laaf waxaan markaa ku celcelinayaa leeyahay aamaashu yididiiladu rajadu aan qabo waxa ka mid ah inay dhallinteennu dib u sameeyaan najaax cilmiya rag iyo dumarba rag iyo dumarba inay sameeyaan maxay najaax cilmiya guul cilmiyeed aamaansha aan qabo waxaa ka mid ah dhallinyarada wakhtigooda inta ugu badan leh inay wax macno leh ku bixiyaan rumuustaad caalamka maqasho meeshu doonaha ka yimaado waa dad dadaalay waa dad dadaalay odaygii maraykanka ugu ikhtiraaca badnaa addison ayaa waxaa la weydiiyey cabqarinimadu intee baa cilmi iyo waxbarasho ah wuxuu yidhi ama intee baa nasiiba ah? one bercent baa janisa buu yidhi ninety nine-na waa sabr iyo dadaal waliba ninkaasi kun iyo dheeraad ikhtiraac buu leeyahy baateen kun iyo in kun shay ka badan buu dunida ku soo kordhiyo technolojiga kun shay inkaba laydhkan inoo baxa waa ninkii dunida sameeyey ninkaa iskuulka waxa looga eriyey wax garan maysid baa la yidhi iskuulka waa laga eriyey waxa la yidhi waa dadkan maskaxdoodu dambayso handicab baa la yidhi wax badan ma baran kartid waa la eriyey laakiin hooyadiibaa ku qanci weyday inuu handicab yahay hooyadiibaa wax bartay islaantii dhashaa u xidhxidhatoo tidhi aniga inankaygu handicab maaha saasuu wax ku soo bartay dabeetana wuxuu noqday ninka ugu ikhtiraac badan reer galbeedka malaayimka waxaan u malaynayaa mid waaxid australia iyo jabaniis ba hadda ka badan baan filaya dhowr dhowr kun maraya laakiin ninkaas waxaasoo ikhtiraaca samaynayay waa dadaal iyo quusasho la'aan iyo juhdi iyo wakhtigiisa uu ku bixiyey meel fiican wakhtiga dhalinta dambe waxaa alam ah xanuun ah wax laga xumaado ah wakhtigii la luminayo oo loo waayo wax lagu qabto dhallinyaradu imika iskuulladii fasax bay ka yihin waxaa laga yaabaa in inanka ama inanta guriga joogtaa shan jeer ku maagaan waayo maxaanu qabanaa dee meeshaan umaan iska fadhiya maxaad rabtaa wuxuu rabaa in meelaha alla soo wada mariyo caalamkao dhan baynu isu haysanaa caruurta hala kaxeeyo safar hala geeyo war waxaa ka muhiimsan in wax la barto ma diidani fasax iyo meel la tago laakiin waktigu wakhtigu cimrigu weliba cimrigi oo dhan maaha oday cimrigi iyo caruur cimrigeed kama waramayo dhallinyaro cimrigaagu waa wakhtulinjaas waa wakhtiga wax la soo saaro waxaynu u baahanay inaynu dhallinyarada ku qancinno wakhtiga inaanay iska lumin weliba inta ugu badan bay culammada qaar yidhahdeen inuu guriga joogaaba fiican inan iyo inanba oo wax baranayo guriga qaar baa joogo t v uun fuushane ama uun facebook ku jira iyo natun waxba tari mayso t v maanto dhan haddaad marna kow laba saddex ka bilowdo ilaa sagaashan geyso haddana dib u soo erido katalog maxaa ku jira marna hore u erido marna dib u erido waxba ka soo bixi maaya qof iyo dhowr kunoo oo t v aynu daawanay qof waxaya miyaa leedi laakiin ardaygii dhowr boqol oo saacadood jaamacadda galay waa dhakhtar dhowr kun oo saacadoodna waxaynu gallay maxay t v waxna kama hayno albert einstein ayaa waxaa laga sheegaa wuxuu yihi rubuc saac waxaad sanad waddo you will be an expert buu yidhi within five yearsna you will be a national expert waa quarter of an hour rubuc saac shan iyo toban daqiiqadood cilmiga aad sanad shan iyo toban daqiiqadood daraasaynaysay buu leeyay khabiir baad ku tahy haddaad shan sannadood min shan iyo toban daqiiqo daraasaynaysay cilmigaana national expert baad tahay buu leeyahy imise rubuc saac baa dhinta maalintii saacadda iyo rubuc iyo dayaga waxbama naqaan waxaa tidhahdaa war shaqadii saacad baa ka horraysa waxaan qabta garan meelaha meelahan sii joogjoogayaaye saacaddu iyada inagumama tirsana wakhtiga haddaanay shan iyo lix iyo toddoba ahayn saacadda iyo labada iyo iyagu waa hal waxaan leeyahay alamka waxaa ka mid ah ama xanuunada aan diidannahay tawqiir alculamaa iyo waalid iyo dadka waaweyn iyo waxaqoonta iyo kala damaynta weynaynta inay dhallinyaradu barato in dadku dadka ka roon u ixtiraamo aqoonyahankaaga inaad ixtiraamtid waayo waa aqoonyahan cilmigu markuu ixtiraam helo abuu qofkan cilmiga lehina uu noqdaa qof muntijo wax soo saaraya innaga se geeljiraheenna iyo dictoorkeennu waa isku qiimo waayo cilmigaan agteenna qiimo ka lahayn khabiirkaas dunidu ay u baahantahy ee soo baxay iyo inanka geeljiri waa laba ninoo ilmaadeera shirka hadday yimaadaan meel kale ma cidina ma ixtiraamayso waxaynu u baahannahay inaynu cilmiga ixtiraamkiisa baranno dadka waaweyn ixtiraamkooda baranno culammada waxaad arkaysaa dhalinta ninkii laba kitaab bartayba sheekha ugu weyne muftiga ummada u abuu muran la taagay wule wuu qaldan yahay isagu ha iskaba qaldanaada qaldanaanta ha kuu dambaysee yani waxaa sheekh shariif oo laga yaabo inuu culammada soomaali nool maanta ugu weynyahay ama ugu aqoon badnaa wakhtigiisii ama rag la mid ah, ama ka agdhodhow rag afartan sano lixdan sano toddoba konton sannadood wax sheegayo dad wax barayay ayaa nin saddex buug oo baallacadcad bartay uu leeyahay fataawadii ugu dambaysay baa caynkaa sheegay hadda waa nadka mid aanu garanayn nadka ayaa ka fatwooda bal fatwada waa ha dambaysee ma akhridaan yaa qora guriga kaasii dambeeya mid fadhiyaa qoray markaasaad odhanaysaa nadkan soo akhriyo waxa ku qoran hadda gurigan ka dambeeyuu fadhiyaa kan kaasii jeeda ninbaa wuxuu ii sheegayey ola meel isu warramaysuuyo markaasay yidhaaheen ma war cusub baa la hayaa kaale maase yidhahen waxan baa jira oo kan baa dhacay oo baa dhacay oo kan baa dhacay markaasuu yidhi dee ku soo qoray buu yidhi kay u baa ku yidhi war ku soo qoray buu yidhi fataawida nadka ku taallana waa la mid mid aanu garanaynoo yarbaa wax ku soo qoray meel oo le caynka alle afar xadiis isugu toostoosiyey laba masalo markaasuu nin caalim oo weyn oo muslim u haystaa u leeyahy fatwa soo baxday caynkan sheegaysa waxaa adi leeya war dhallinyaro ixtiraamka barta ixtiraamka la ixtiraamo dadka ahlulcilmiga iyo aqoon-yahanka iyo waayeelka iyo culammada iyo dadka waaweyn xataa qofku hadduu qaldan yahay qofka ahlucilmigaa ah, si fiican saxaabadii aan idiin sheega hal xadiis waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaraaba u shaqayn jiray ninkii dhallinyarada u shaqayn jiray rabiica baa la odhan jiray ayaa wuxuu ku yidhi nebigu alaa tasawaj alaa tasawaju ay alaa tatasawaju xadiidka imaamu axmed baa warinaya maad guursatid markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo shaqadaada iyo waxaasaan kaga mashquulaya ma guursan maayo maalin dambe haddana wuxuu nebigugu yidhi buu yidhi war maad guursatid markaasaan idhi buu yidhi may ilaahay rasuulkiisiiyo inaan kuu khidmeeyo kuu shaqeeyaan rabaa ma guursanayo maalintii dambean fakero waxaans idhi buu yidhi war nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu kugula teliyay khayr unbaa kuugu jira eh hadiidi nebiga ee maalin dambe hadduu ku yidhaahda maad guursatid waa yahay dheh maalintii dambuu nebigu yidhi alaa tasawaju maad guursatid markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa guursanayaa dee yaa ii guurinaya ila waxbaba ma haystee nin xoolale ma ihiye markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi banu fulaan reer hebel u tag qole masaajid ka yaro durugsanayd reer hebel u tagoo waxaad ku tidhaahdaa inanta heblaaya la yidhaahde hebel dhalay ayuu nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha loo guuriyo kacb ibnu abisalama ha loo guuriyo kacab ku dheh mise rabiica buu ahaa rabiicaha loo guuriyo dheh wuu u tegey nimankii buu tego wuxuu yidhi nebigaa soo diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inanta hebilaayo la yidhahda caynkaasi ha ah lay guuriyo waxay dhahdeen nebi maxamed mar hadduu ku soo diray ku celin mayno ilaahay rasuulkiisa waa yeelayna soo fadhiiso waa loo guuriyey gabadhii baa lagu daray markaasuu soo noqday isagoo haddana murugaysan buu nebiga u yimi maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo reer wanaagsan baad ii dirtay inantii waa laygu daray waxba layma weydin dee xataa inanta meherkeediina mahayo waxbaba nin reerkoodaa nebigu u yeedho wuxuu yidhi waar ha loo soo ururiyo laftimireed in leegoo dahaba waa loo keenay markaasuu yidhi qaadoo u geeya waxaad tidhaahdaa inanta sadaaqeedii meherkeediina waa kan waa la noqday wuu tago wuxuu yidhi kanna waa inanta sadaaqeedii waxay yidhaahdeen nin fiican baa tay waa badan yihin maharkaad bixisayna ilaahay ha ka abaal mariyo waa ka aqbaleen uu soo noqday isagoo murugaysan buu haddana soo noqday wuxuu nabigu yidhi war maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisi reer fiican baan u tegey lafti miree dahabaamaan deegayo waxaa laygu yidhi wax badan baad keentay ilaaha ka abaal mariyo dib waxaan ku aroos galana ma hayo wuxuu nabigu yidhi neefa loo keeno ninkiibu u yeedhay haddana abu burayda filaya in la odhan jiray burayda ayuu yeedhay wuxuu yidhi wara loo soo ururiyo wan weyn baa loo soo ururay qiimiisiyo wan baa loo keenay kaana qal baa la yidhi wuxuu yidhi de ilahay rasuulkiisiyo wankan maxaan ku daraa waxbaba ma haystee maxaa lagu qalayaa wanka wuxuu yidhi orad gurigii taga caasho u tago eh, weelka raashinku ku jirae halkaa yaalla nebigaa ii soo diray dheh caasho u yimi caaisha wuxuu yidhi caaisha ilaahay rasuulkiisa baa isoo diray waxa lagu yidhi migtalka halkaa yaale shaciirku ku jiro soo dhiib caaisha waxay tidhi oo marnagaa wax kalaba haysana reerku inta halkaa ku jirta ayuu haystaaye laakiin mar hadduu nebigii ku yidhi soo dhiib dee qaada bay tidhi guriga nebiga intii haystayna taallayna wuu soo qaatay qoladiibuu u yimi dabeetana wuxuu yidhi wuxuu nebigu yidhi u geeya waxaad tidhahdaa neefkaana qala shaciirkaana khubus ka sameeya dee welimadaadana dhigo nimankii buu tego wuxuu yidhi neefka naq inoo qala shaciirkana khubusa laga sameeyo dee welimadii arooskii ha la dhigo waxay idhahdeen shaciirka xashidiisa iyo hagaajintiisa iyo dubistiisa annagaa kaa qaadnay laakiin wanka idinku kaxeeyo soo qala oo dee sukan keena waayahay buu yidhi oo wankiibay reerkoodii soo kaxeeyeen iyana khubuskiibay sameeyeen wankiibaa la soo qalay waa la keenay markii la keenay wankii eh, raashinkii nebigu u yeedhayo saxaabadii subxii baa raashinkii la cunay arooskiibaa la dhigay rabiico haddana yara murugaysan buu nebigu arkay wa rabiicasee wax u jiraa buu yidhi weedha ilaahay rasuulkiisiiyo de wax biilaba mahayo reerkii waxaa laaliya waxaa siiya meesha ma jiraan wuu soo kaxeeyey dhul buu nebigu siiyey beer ayaa qayb la siiyey qaybta ku xigta isagana abibakar baa la siiyey qisada waxaan u socdaa aniga iyo abibakar baa beerta geed u dhexeeyaanu isku qabsannay buu yidhi anigu beerta xad u yahay iyo iyo anigu ta xad u yahay abibakar xaruuri buu ahaan jiray nin kulul buu ahaan jiray hadduu cadhoodo abibakar wuu cadhooday geedka anaalyo anaale markay tagtay buu abubakar cadhooday dabeetana eray buu ku yidhi abubakar laakiin haddana awaab buu ahaa nin soo noqosho badan buu ahaa markiiba wuu soo noqday deetana wuxuu ku yidhi ninkan wuu ka xishooday abubakar waxba kuma odhan dhallinyarada abubakar abibakar baa wuxuu yidhi iga gooso oo igu dhow wixii aan kugu idhi wuxuu yidhi kugu odhan maayo abubakar baa yidhi waad igu odhanaysaa ilaa nebigaa kaa soo ashtakaynaya eraygii ku idhi adna markaaga igu dhaho gooso wuxuu yidhi kugu odhan maayo wuxuu hi nabigaa kaasoo ashtakeynaya waan iska soo dabagalay buu yidhi abubakar oo sii socda abubakar oo sii socdaa qolo reerkoodii ka hortimid waxay yidhaahdeen buu yidhi waryaah maxaa dhacay aad abubakar ka daba socotaa sheekadiibuu sheegay wuxuu yidhi beertaanu geedkaa timirtaabaa muran nagu yaro dhex maro dabeetana eray xun buu igu yidhi iga goosa buu yidhi waxaan ku hi waxba kaa goosan maayo dabeetana wuxuu yidhi nabigaas oo welibaba yidhaahdeen ma intuu isagu ku maagay buu haddana kuleeyay nabigaan kaasoo ashtakeynaynaa ina wadi deetana wuxu hi waryaadhe waryaan laydin halaagin waa maxay bay idhaahdeen wuxuu yidhi waa duu shaybati lmuslimiin ninkani waa waayeelkii muslimiinta abibakar waxaan ka baqayaa inta aynu u tagno nebiga idinkoo safka ila socda i dhinac socda inuu abibakar cadhoodo oo uu u qaato inay iga hiilinaysaan dabeetana uu nebi maxamed cadhoodo dabeetana ilaahay cadhoodo bani salama in balaaya kusoo degtaa baan uga baqayaa buu yidhi ninkani waa duu shaybat almuslimiine ka gaabsadoo reerihiini qabta buu ku yidhi ha iska hadheen uu yimi abibakar baa nebiga u sheegay saaya saasaa dhacday buu yidhi eray xun baan ninkan ku yidhi iga goosaan ku yidhi waa diiday inuu iga goosto nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rabiica maa laka wali abibakar rabiico adigiiyo abibakar maxaa idinkala galay maanta wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo sidaa uu kuu sheegay weeyaan dee waa waayeelkii muslimiinta abibakar waa nimaanu jecelay eraygu igu yidhi anugu kuma odhan kara abubakar marnaba ku odhan maayo markaasuu nebigu yidhi sax baa tee ha ku odhanina waxaad tidhaahdaa allaahuma akfir li abibakarin dheh ilaahay oo abibakar dembigiisa dhaaf dheh ilaahay baa u dembi dhaafaye dabeetana rabiica wuxuu yidhi ilaah abibakarna u dembi dhaaf abibakar wuu ooyey dabeetana u iska tegey maxaan socdaa waxaan uga socdaa ninkan dhallinyarada ahi wuxuu diidan yahay abi bakar oo isaga maagay inuu u jawaabaabuu diidayay ixtiraaman lishaybatihi wa licilmihi wa liasbiqiyatihi wuxuu u ictiraafsanyay inuu yahay waayeelkii saxaabada inkastoo waayeelku uu isaga ku xadgudbay haddana wuxuu diidan yahay inuu ereygaa ku celiyo nabi maxamedna wuxuu ku leeyahay sax baad waxaan uga jeedaa marka xataa haddii waayeelku qaldamo ama khata ama culammadu qaldanto waxaan leeyahay dhallintu waa inay barataa tawqiirka dadka waaweyn waxaan ku soo gebagabaynayaa masalati ziwaaj dhallinyaroy guursada hungurigan iyo indha taagtaagga kani wuu hadhayaa markaad guursato nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war dhallinyaroo ninkii guura wado guurso waayo ishana isagaa u aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj si kasta isagaa kuugu fiican dee haddaad hungurooto gurigaagaa inan fiicani joogta inan kale uma baahnayd marka haddaad cid daawan lahayd tu qurux badanoo dadka kale iska qarisay oo keligaa daawashadaada ogol baa joogta uma baahnayd marka marka waxaan kusoo koobayaa wakhtigu wuu dhammaaday dhallintu waa fitrat linjaas ayuha alikhwa waa wakhtiga midhadhalka wax la dhaliyo laakiin duu himma waa inaad noqotaa waxaan kusoo koobaya markaa saxaabadii nebi maxamed ee caalamkan dawakiyey ee labadii dowladooda dunida waaweynaa ka soo hoyday ee aqoon iyo diin iyo cilmi keenay dhallinyaray ahaayeen caalamkana umamku dadka ay ku xisaabtamaan mustaqbalku waxay dhahaan waa dhallintu siday u egtay ummaddii dhallinteeda ku faraxsan siday u diyaarisayna waa ummad han weyn oo rumaysan berrito inay calanka qaadayso oo iyadu umamka hogaaminayso ummaddii dhalinteeda ka quusatayna waa ummad oohinta iska tiraysa oo arkaysa godka ay ka sii lalmato iyo meesha ay ka sii laalaado idan marxaladdu dhallinyaronimadu ay leedahay waa marxaladaasi u baahanna isbeddel in laga sameeyo wsala allahuma cala nabiyi muxamed alihi wa wasaxbi wasalam